laga bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa barbardhac kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay laaaaanka agosto sanadku waa labadakunsadeylabaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye muqdisho qodobada ad ku dhegeysan doontaan waxaa kamid noqon doona kulmadii xalay la ciyaaray nu eegi kooxda kubadda cagta chelsea ah oo guushoodii ugu horeysay garoonka stafo bridge ku gaartay xilli ciyaareedkan sidoo kale brushi bujentino isaguna guushiisii ugu horeeyay u gaaray xalay saddex gooli waxba ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta lowton ton sidoo kale juudi billingham ayaa weli wacdareetii sii wata iyadoona kooxda kubadda cagta real madridna hal gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta selta vigo waxaynu eegi doonaa kulmada maanta jira ee galabka markii la gaaro koob iyo ee galabka waxa weyaan waxaad ciyaari doonaa arsenaal iyo weliba kooxda kubadda cagta fulham sidoo kaleeto man united garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta nottingham forest halka la liigahana kulmada ugu waaweynay jiraan kooxda kubadda cagta sefilia iyo jaruun ayaa caawada ciyaari doona kow iyo habeenimo oo rubidhaba dhanka talyaaniga ac milan iyo turin ayaa wada ciyaari doona sidoo kale roma waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta helas farora wararka ugu waaweyn suuq kaliibsigana weegi doonaa mo saalaxn waxaa leeyahay waxaa ku beeri doonaa kooxda kubadda cagta alitixaad inkastoo yordi colobo shaaca ka qaadin ciyaaryahaankan uusan ka tageen kooxda kubadda cagta liverpool hagaga dhegeystayaal qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha dhowr idaacadda kulmiya magaalada muqdisho ayaa dhegeysanaysaane markaan haddaynu ku bilaabno kooxda kubadda cagta chelsea ayaa waa guushii ugu horeysay wayaan ka gaadhay kooxda kubadda cagta lowton ton iyadoona kooxda kubadda cagta blues ay guushan ay u ahayd guul ay sugayeen muddo labadii kun ugu dambeysay ay ciyaareen mid waa laga badiyay midna barbadhac ay galeen laakiin kulanka waxa uu noqday kulan ay saddex gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda dhawaan ay kusoo biirtay horyaalka berberliga kana soo dhalaaday championshipka lotonton haddaba barushi burgentino guushiisii ugu horeeyey ayuu la gaaray kooxda kubadda cagta chelsea iyadoona ciyaartooyda kooxda kubadda cagta chelsea ah, bandhig qurux badan ay kusoo bandhigeen gegada ay ku ciyaaraan ee staffo bridge ciyaaryahaanka moses kasedow oo lacagna boqol bilyan ay kusoo qaateen dhowaan ayaa kulankiisii ugu horeeyey si toos ah u saftay oo markii la eego ciyaar dhammaystiran maadaama kulankii hore soddon daqiiqo uu ka ciyaaray sidoo kale raxiim starlin ayaa laba gool leliyay taa oo ka dhigan in raxiim starlin hadda uu yahay ciyaaryahaanka ee chelsia ee laba goolba hogaaminaya dhanka gooldhalinta sidoo kaleete jackson ayaa goolkiisii ugu horeeyey dhaliyay oo markii ugu horreysay taariikhda oo kulan caalami caalamiya ah, waana kulanka horyaalka bermeliga ah Eh, markaynu eegno ciyaarta quruxda badan ay soo bandhigeen kooxda kubadda cagta chelsea waxay ka dhigan in chelsea markan difaacoodii qadkooda dhexe iyo weerarkooda isla qabsanayaan inkastoo eh, labadii kun ugu dambeysay aysan guulaysan kooxda kubadda cagta chelsea laakiin hadda waxaa dareemaysaa in chelsea markan waxa weeyaan khadkooda dhexe uu fiicanya musis kasedow eh, ilaa iyo ciyaaryahanada kale ciyaartan ciyaartooy waaweyn ayaa ka maqnaa sida ciyaaryahaanka muqayl mudrigi ayaa ka maqnaa christopher inkunka ayaa ka maqnaa james ayaa ka maqnaa iyadoona aynu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea oo weeraan sagaal ciyaaryahaan inay dhaawac ka yihiin haddana kooxda kubadda cagta chelsea weli suuqa kalibsi ay ku jirna waxay doonayaan in ugu yaraan hal weeryahaan ay keensadaan si loo caawiyo ciyaaryahanka jackson oo goolkiisi ugu horeeyeyba akoonka ee gashtay oo isagu waxaa weeyaan goolkii ugu horreeyay xalay u dhaliyay haddaba waxaynu eegi doonaa falqeyn ku saabsan kooxda kubadda cagta jelsia sanadkan waxa weeyaan qaabka inkastoo taageerayaasha ay ku nacayaan qaabka bakteriga laakiin xalay guushii ay gaareen waxay ka dhigan tahay cabdicasiis saciid beereed ayaa la jooga bal cabdicasiis soo dhowow waxaynu eegeynaa kulamada jira maanta iyadoonaynu ognahay kooxda kubadda cagta munited inay ciyaareyso sidoo kale arsenal ay ciyaareyso laakiin kulanka xalay eenu daawanay waa jelsia iyo weliba kooxda kubadda cagta lotonton Eh, waxaynu ognahay jelse in ciyaartooy ay ka dhaawacayeen sidaas ay tahayna ciyaartooyda jooga waa ciyaartooy aada u khatar badan inzo fernandes oo boqol milyan ka badan jooga moses kaseedo boqol milyan la marka sodow eh, waa maasan tahay cabdirshiidow eh, runtii waxaan daawanay ciyaar aad u qurux badan xalay oo markaa laga daawaday guud caalamka marka la eego kooxda kubada cagta ee bluws waxa ay xalay gaartay guusheedii ugu horeysa ee horyaalka english premier league waa mm. kulankii saddexaad ee horyaalka mm. waa kulankii ugu horeeyey oo markaa chelsea guul ay gaarto sidaasi lamid ah murushiyo borgentino waa kulankiisi ugu horeeyey oo markaa uu guulla gaarayo kooxda bluws ah, ciyaaraha rasmiga ah marka laga soo tago kulmada briseasonka mm. ee isku diyaarinta horyaalka balse marka xal marka aynu egno si guud ciyaar qurux badan ee jelse bandhigtay oo bandhig runtii ay ku qanceen taageerayaasha kooxdu maadaama kooxdu aada loogu dhaliilayay muddooyinkii lasoo dhaafay in la geliyay lacago badan oo hal bilyan oo doolar ka badan welina markaa kooxda bilow ay ku dhibaanayd inay guul gaarto ee cabdirshiido waxaan arkayna kulanka liverpool bandhig fiican ay sameysay laakiin nasiib kuma saaciidin oo ciyaartu barbar ay kusoo ilaatay kulankii westham weji kabax ayay la kulantay kooxdu oo guuldarro qaraar saddex gool ee gool waxaa kaga adkaatay kooxda westham marka staffon bridge waxaa laleeyahay jabsi waxay ku gaartay guushiida ugu horeysay tan iyo toddobadii match ee laftirkeeda cadushiiwaa brushi dortmond kulan ka tirsan champions league oo ay comeback chelsea sameysay oo ay garoonkeeda kaga adkaato laba gool iyo waxba kulankaasaa ugu dambeeyey chelsea oo markaa staffon bridge ay ku adkaato marka waa layaab cadushiid oo dhowr bilood kadib ay noqonaysaa in markaa blow ay guul gaarto markaan usoo noqono ciyaartii xalay hmm. kooxda ay u bixaysa inkastoo aan lagu qiimeyn karin chelsea maadaama koox iska yar oo luton town la yirahdo iyadoo haatan kooxaha promotedka loo sameeyey ama usoo dalacay horyaalka eeda oo championship kasoo baxay tahay haddana marka la eego bandhiga kooxda chelsea runtii wuxuu ahaa bandhig aada u qurux badan marka la eego isfahamka moses casedo enzo fernandes iyo sidoo kale kalaga waxaa laleeyahay kalaga inkastoo hmm. taageerasha chelsea xadushiyadu aada u dhaleeceeyaan marka la eego isaga iyo rahim stalin hmm. waxaad moodaa dhaleecintii in xoogaa ay dhiiranaan qaadeen oo marka la eego social mediaha iyo marka aada lanabka xataa marka la arko hmm waxaad arkaysaa in durbaba eh, lasoo qorayo marka facebook lasoo dhigay linafka kooxda chelsea ee beijkeeda yani commentiyo anti ku ah xidigaha kalaga iyo rahim sterling laakiin waxaas waxaad moodaa inay ka qaadeen runtii isbeddel ay ku keentay rahim sterling saddexdii kunna udambeysa jelse u ciyaaray mm. inkastoo labadii kun hor uusa gool dhali haddana bandhig wanaagsan oo ay ku qanceen una riyaaqeen mm. tababaraha chelsea maamulkooda iyo sidoo kale taageeryaasha kooxda jarta soo bandhigay laba gool uu dhaliyey ah. gool wuu caawiyey nicholas jackson isna wax siduu mudan yahay labadii kulana lasoo dhaaf waa uu laakiin kulanka xalay wuxuu furtay marka akoonka goolasha markii ugu horreysay ah. ayuu jelse goolkiisa ugu horreeyey xagaagan u dhaliyey gool uu aad ugu soo shaqeeyey raxiim starlin eh, mar si guud markaan eegno isfahan badana ka muuqda kooxda jelse inkastoo cadashadu weli la dhalisan yahay mm. qaabka bakteriga oo <laughs> <laughs> waxaa laleeyahay jelse in luton town oo koox yaroo haatan zeribi kasoo baxday ah. mm in yani ay bakteriya kula soo gasho garoonka laakiin haddana waxaa leeyahay macalinku isagaa wax badan oo anaga aanu ogeyn ogyahay marka la eego taageerayaasha kooxda sababtoo ah, xta jalsi eh, cudurshadu culeys badanaa jira dhanka dhaawacyada marka la eego listiga haatan dhaawacan runtii xadi aada u badan waayo oo hal len ab ku dhaw wax dhaawacanna runtii waxaa ku jira xidigo muhiima ah. waxaa kamid ah kabtanka kooxda res james dhaawac ku maqan yahay mm. oo runtii lagu tilmaamay inuu yahay xidigaha daafac dambeedka ee garabka ka ciyaaray aad dhulkooda u weerartama bandhigi qurux badanna jalsi usoo bandhigay intuu ciyaarayay mm. marka dhaawacyaha ninkaas aada u ragaadiyay haatan dhowaan waxaa laga dhigay kabtanka rasmiga ee kooxda chelsea laakiin muuna calfanba oo durbaba waxa uu markaa horey dhaawacba kulankiisa ugu horreeyay u dhaawacmay sida la xaqiijiyey oo waxaa dhaawacaa soo gaaray hmm. marka waxaan rajeynayaaba muddo bil ku dhow ama ka badanba inuu garoomada ka maqnaan doono sidaasoo kale carne jugmeka oo isna runtii cabdishuur dadka aadka loo dhaliila ka mid ah <laughs> laakiin <laughs> muddooyinkii lasoo dhaafay ama kulankii westham oo kaleba gool aad u qurux badan oo runtii aad loogu riyaaqa dhaliyey bandhigiisana uu soo fiicnaanayay oo qadka dhexe xataa la aaminsanaa inuu bedel u noqon karo xidigaha moses kasedo in lagu karo iyo sidoo kale <laughs> enzo fernandes asiga laftarkiis waa dhaawacmay ee cabdirashiid oo mm. goromadu ka maqnaan doonaa muddo sidaasoo kale muqaylo mudrig oo xataa laftarkiisa hamigii ay jelse ka lahayd iyo taageerayaashooda laftarkooda weli aan lagu qancin bandhigiisa haddana waxaa laleeyahay ninkaa de jahanes lama siin oo xoogaa waxaad moodaa in loo haya qeyl yar ma jirtaa laleeyahay suu jelse u yimid kulan inta lagu soo bilaabo sagaashanka daqiiq ugu dhamaystay inta badan horta wuxuu ku dhiban yahaaba inuu dooq u noqdo tababarayaasha jelse yimaada waxaan ogeyn graham potter mm. inuu keed kusoo bilaabi jiray fran lambard sidaasoo kale macallimiinta kale oo kumeelgaarka ah oo ku-xigeenkiisa uu ka mid ahaa marka waxaad moodaa mukahir musrig eh, laftarkiisadana waa uu dhaawacmay isagoo awalba aan loo rayaaqsanayn bandhigiisa oo lacagta laga soo bixiyay marka wixii laga filaya aysan weli markaa aysan jirin haddana sidii waxa laleeyahay tobabarka ku dhaawacmo waa maqan yahay marka xidigo kaloo badanaa maqan paniod bendashel ala kamid a ah xidigaa dhaawacan iyo xidigo kaloo badan oo runtii iskuadka ama safka kooxda jelsea muhiim ah laakiin cabdirashuud waxaa laleeyahay weli inta bujantino waxaa laleeyahay inta badan macalimiinta yimaada jelsea mm. xoogaa cabsiya ku jirtaa laleeyahay <laughs> sababta waxay tahay shaqada garantimarka la eego barasharka ka imaanaya milkiilayaasha iyo boodhka iyo sidoo kale maamulka sare ee kooxda chelsea tababaruhu looma dulqaadan karo chelsea koox aqbasha maaha guuldarada sababta waxay tahay haddii lagaa badiyo afar kulan saddex kulan durbaba waxaa go-aan degdeg gaari kara maamulka kooxda oo de shaqadeeda weyn karta waxaa waa sababta keenta macalin walba u yimaada marka Chelsea inuu cabsidaas ay qabato waxaana ogeen tababarayaal badan Chelsea soo maray Thomas Tuchel wuxuu ciyaarayay back garan botter sidoo kale bacteriu dheelay haatan marka la keenay murushi waxa la salaha chelsea caadi waxay ciyaari doontaa formation weerar u badan kubad weerar ku dhisan laakiin haddana ma dhicino weligii kooxda bacteriga ciyaaraysa laakiin haddana waxaa leeyahay brugentino haatan wuxuu u sababeynaya arrintaas xidigo badan dhaawac kaga maqan wuxuuna doonayaa markaa safka kooxda inuu yacni isku dheeli tiro isagaa runtii nooga khibrad badan marka la eego kana warqaba tababarka xidigaha iyo siday u kala wanaagsan yihiin iyo informationka uu ciyaari karo laakiin jels waxaa laleeyahay cilada ugu badan haatan haysata waxaa ku yar finishinka strikers jelsi u baahanta laleeyahay si guud waxaa laleeyahay dushada weerare u baahanta kooxdu mm. hadda ma lahan garba duula oo marka laga soo tagay raxiim haatan foomkiisa uu soo fiicnaanayo laakiin haddana ma jirto xilligan jelsi garab sida ilin hazad hazad kadib jelsi soo marina laleeyahay garab ay ku tashan karaan oo dee dhulkiisa jeexan karo soo geli karaa dushada marka waxaa ugu yaraan inkunkuwa lagu tashanayay inuu ciyaari karo garab ama xataa diish isagana nasiib xum waa u dhaawacmay bilooyinuuna garoomada ka maqnaanaya marka waxaan leeyahay waxay u baahan tahay chelsea hal garab oo jackson kubadda uu abuuro fursado goolil ku dhalin kara siiya waana waxa ugu weyna jelse baaha u qabta suuq waa xirmi rabaa waxaa ognaha maalmo unbaa ka dhiman koobiyo soddonka bisha inuu xirmaan rajeyna un wax toddobaad ka yaraa ka dhiman cabdirshiido marka waxaa qasab ku ah inay hesho garab duula oo de xirfad leh kubad abuuri kara creativity leh soo geli kara orod xawaaro sare leh si eh, noobaha jelsen oo aada loo ammaanay nicholas jackson goolkiis ugu horrew dhaliyay ninkaas dee dhulkiisa uu banaysana daafacid celiyo gelinaha barasharkiis waa ahaay dee kubadda touch boolka uu ku taabanaya boxka sideed iyo tobankana aaday u badan tahay marka nooba saasa jalsi iyo laftirkeed waayada maysa helin diego costa kadib jalsi galabgalaba iska ed oo dhamaystirka ugu liitay hmm. marka jackson waxaa laleeyahay haduu helo weerar fiican waxa uu suurageli karta inuu dee ku tartami karo marka la eego top strikriska ama goordhalinta top scorer inuu noqon karo ee horyaalka english premier league dee oo haatan isagoo ku cusub dardarta uu la soo galay aad dareemayso kulamada u ciyaar cabdirashiid waaya eh, haddiinu eegno ninka la yirahdo raxiim sterlin waxa uu xalay ahaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan kooxda kubadda cad qiimeyn ahaan sagaal ayuu dhalay sidoo kaleeto waxaa kusoo xigay ninka la yiraahdo eh, tiago silva todobadhibicsaddex eh, ninka layirahdo masikasido todobadhibic hal ayuu helay eh, marka ciyaartooyda xalay chelsea aad iyo aad ay wanaagsanayeen markaynu eegno marka Eh, ciyaartooyda kooxda kubadda cagta chelsea waxay haystaan garbo fiican inkastoo muqaylo mudrigii leeyahay jaanis fiican lama siinaya laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea murushiyo eh, bugentino wuxuu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaan uu keeni doono laakiin waxaa lais weydiin doonaa ma garab miyaa la keeni doonaa mise ciyaaryahaan diyeesho ah oo lamarka tobnaad ka ciyaara qeybta difaaca ama qeybta dhexe ama weerarka maxaa lais weydiinaya cabdirashiid waa maasan tahay eh, tababaruhu shirkii jaraa'ida ku sheegay ciyaarta ka hor reviewgu sameeyey eh, waxaa laleeyahay jelse horta qofkay u baahantaha marka la isweydiiyey oo dadka ciyaaraha daawada iyo dee khibraduba waxa ugu muhiimsan waxaa laleeyahay jelse waxay u baahan tahay horta laba midkood inay hesho garab i oo yani dhulkiisa banaysan kara dee xirfad leh dhamaystirka ku fiican crosska jelse waxaa laleeyahy kubadeeda inta badan waxay ku tiirsanaan jirtay bool crosska lasoo qaado dee garbaha ka yimaada haddii la dhamaystir teesto ama madax lagu dhamaystira ama lugba marka waxay u baahan taha laleeyahy jelse ama i laban inay hesho ama diyesho diyesha jelse waa muhiim inan hazaad oo kale haatan xidig u dhigmo kale hadduu jiro ama da ama dee creativity loo dee kubad abuuri karo dee dhaqaaqi kara marka labadaas midkood unbay jalsi keeni doontaa haddii yani de ay u suuro gashaba inay hesho waxaa ognahay in laga dulqaaday xidigii kudus oo dee u dhiilaya kooxda kubadda cagta ee ayax oo westehama dee hijaab ku samayso dakaaf duubatay sida muuqata oo haatan tijaabada caafimaadba durbaba u maray Eh, marka kudus jalsiga ubaahnadaa laleeyahay inay hesho inkastoo ay ka cagjiideen sida muuqata jalsi lacag kuma yara mm. waxaan ognahay in dee wax ka yar dee bilood uu hal bilyan door ka badan ku bixiya ninka la yihahdo todd boholi oo uusan isaga u aabayeelin bixinta dhaqaalaha laakiin waxaan isleenahay weli dee iyo kooxda dee dadka suuqa u qaabilsan waxay raadinayaan dee qofka ku habboon oo ku ah eh in jalsi la keeno xilligan weerarka yacni si caawiyo culayska ugu badan jalsi wuxuu ka jiraa cadurshido weerar daafac jalsi kuma yara inta fadhisa inta dheyraysa waa isku mid inkastoo ay wad cusub yihiin xoogaa dee adaptation iyo laqabsi ay u baahan yihiin khadka dhexe sidaasoo kale jalsi aad yani aad u fiican yahay marka la eego fernandes moses casedo kalaga inkastoo bedeladooda laftirkooda ay liitaan oo dhaawacyo ku maqan hmm. laakiin haddana hadduu soo noqdo xidiga romeo lavia oo lacag badan laga soo bixi runtii isla laftirkiisa oo khadka dhexe da-yarna ah jelse qadkeeda dhex culeys jiro laakiin weerarka marka la yimaado xataa dhamaystirkooda waa fiican yahay noobaha haddii loo abuuro kubad jelse laakiin qasab ku ahaa in benoni ay hesho noo eh, yani xidig dhame ka shaqeyn kara banoniga in lasoo shaqeeyo lasoo dhamaystirka la keeno noobahana lasoo gaarsiiyo waxaan ognaa jackson kulamada u dambeeyey cabdishido ah, in saddex ciyaaran afar ciyaaran uu boxka kooxda kale kula gelayay iyadoo uusan jirin xataa xidig u baasto ama uu ku dhufsado dee kubadda mukaalo mudrig ah, ka jira xidig xoogaha berdiisanka ay saameen mudrigkeena waxaad moodaa cabdishido eh, in xataa niijab uu ka muuqdo ma garoonka lasoo gelinayo makeedkeena gelibaa xidigan niyad samiim yaan jirin <laughs> dadka waxyaala qaar sheega saasay sheegaya weli laakiin wuxuu u baahan yahay laftirkiisa inuu foomka jalsi ay ka filaysa lacagta laga soo bixiyay iyo bandhiga laga filaya weli isma laha waa rajaynana runtii laftirkiisa inuu foomkiisa lasoo noqon doono sidii markii la keenaya kooxda marka eh, si guud cabdilrashiid bujentinos uu sheegay wuxuu u baahan yahay xidig garab ah ama diyeesho labadaas midkood noqon kara garab keliya qasab ma xataa hadduu xidiga diish noqon karo dee jalsi farbashika la bedeli karaa afar afar laba ciyaari kartaa markaas kubadu abuuri karaa markaas oo dhaxda iyo wuxu isku xiri karaa iyo weerarka inta ugu badan jalsi haatan ay laadahay cabdirshiidu xataa waxaa isleeyahay xakiim siyaaj in la gada xataa kooxdu waa ku fududaata isleeyahay inkastoo la dhaleeceeyo tabar ahaan iyo kubadiisa laakiin marka la kubadaha cross aad u fiican yahay abuuristeeda mm. jackson waxa u baahay nin dheer xoogan waaye oo dee lafle xidigaha xataa daafacyada barashar ku ahay haddii marka kubad cross saddex afar haddii loo soo qaado laba hadduu khasaari laba kamid aan ah, waxaan aaminsan inuu dhamaystiri karo xidigaas waxa ugu badan uu tabaayana intaas waa haatan laakiin asaga kubadihiisa u yaqaan waxay u badan yihiin badanaa kubadaha isku dhufsiga u badan haduu hela ataa xidig garab oo la fahmo waa kubad badan dhalin karaa de abuur fiican samayn karaa waayahay xalay fursad badan ayuu sameeyey fursadii ugu fiicneed waxay ahayd fursadii uu siinayay ninka reer benjilwal kubadii uu qasaariyay uu ciyaar lahaa ninka aad waayahay ugu dambeyntii waxaynu eegaynaa arsenal iyo fulham inaad maaragtay sidoo kale ma united waxay garoonkooda kusoo dhaweyn doontaa kooxda cagta nottingham forest bered kooxda cagta united way dhibaateysan tahay xaaladooda ma sahlana waxa weeyaan waa la taagay ayaa leeyahay <laughs> kulankii hore waa la taagay <laughs> cabdirshiid waa maasantahay <laughs> arsenal ku hormaraynaa ah. arsenal horta bandhig fiican ay ku jiraan foom fiican ku jiraan kooxdu saxiix badan waa sameeyeen xidigo badan waa ay keensadeen hmm. isfahamka kooxda marka la eegso guud cabdirshiid waa fiican yahay inkastoo labadii kulan ee lasoo dhaafay kubadaha badiskooda u naaro iska ahaade mid yani awood sheegashaade gurguural badan aysan ku badinin laakiin lixda dhibcood waa ay qaateen arsenal oo haatan labadii kulan ee lasoo dhaafa waa ay badiyeen kulankooda ugu horrey guuli ku furteen kulanka labaad laftirkeeda barashar badana saarnaa kulanka balas crystal balas u baxayen toddobaadkan aynu soo dhaafnay marka kulankan fulham waa london derby fulham london ka dhisan tahay waa kooxaha runtii aada ugu adkeeya kooxaha isku magaalada kala dhisan yihiin oo aad ula xifaartanto chelsea arsenal iyo westham iyo kooxaha kale marka markaan eegno kulanka fulham waxaa laleeyahay ciyaarta waxay u badan tahay de fulham inay dagaalami doonto inkastoo foomka arsenal ay ku jirto la saadaalin karo inay ka adkaan karto laakiin kubadda waa cad iyo madow haddana waxaan isleenahay uun fulham waa koox aan la dhiirsan karin aada ula dirirta lana xifaaltantaa kooxaha london kala dhisan marka anigu barbaraan isleeyahan ku saadaalin lahaa marka la eega saadaasheeda eh, maadaama fulham aan lagu degdegi karin oo koox lagu fududaan kara ay inkastoo xidigo badan oo muhiima ah laga gatay oo dhamaystirayii aada nooba xataa aada dhanka sacuudiga laakiin haddana fulham de kooxaha ay ugu soo oradka ama waa kooxii sanadka hore bandhiga fiican sameeyey oo ku jiray kooxii yacni tobanka hore amaba kusoo xigay oo runtii bandhigooda uu aada u wanaagsana marka arteta laftarkiisa waa ogtahay wuxuu u tartamayaa horyaalkeeda inuu de ku loolamo inkastoo dee sanadka hore aan ogeyn arsenal wixii ku dhacay oo ceebtii iyo wejikabixi ay kala kulmeen tartankii ugu jireen horyaalka oo siday u soo hayeen xilli dambe ay bariiqdeen oo meel dhex ku istaageen horyaalkiina gacantooda uu ka baxay marka horyaalkan waa horyaal cusub de waa bilaawi seasonka kulankii saddexaad unbaa la ciyaaraya kooxduna dagaalay ku jirtaa marka guul guul daro u joogtaa laakiin artet wuxuu aad ugu dagaalamaya inuu guuleysto kulanka fulham ee fulham laakiin lama dheelsan karo fulham markaynu eegno kooxda kubadda cagta fulham inkastoo arsenal xilli ciyaareedkii hore taariikh ay samaysay labayo guul ayay ka gaareen kooxaha london derbiga marka sanadkii hore waxa weeyaan arsenal aad iyo aad ay u dagaalamayeen marka la eego arsenal elena ka maqan tumuso yaa ka maqan oo red kaar qaatay kulankii hore blogon oo waa wiiliyar oo markaa laakiin la iibinayo sidoo kale jordian timber inkastoo ninka kale yimid ee gabriel jesus gabriel jesus ayaa kulanka leeyahay laakiin shakiya ku jira inuu kusoo bilaaban karo waa macquul in bedel lagu keeno laakiin dee diyaar umaha mm. umar inaan kusoo bilaawdo marka eh, mm. cabdirashiido haddaan eegno dee fulham mm. horta waa adag tahay sidaad sheegaysaan rekoor fiican waa ee sanadka hore ay ah, sameysay kooxda arsenal maadaama saa sheegtay kulan ay ka adkaatay kooxaha ka dhisan london koox badana london kala dhisan arsenal tottenham hosbara ka mida chelsea ka mida westham crystal palace fulham iyo kooxo kaloo badan hmm. ayaa ku jira kooxaha runtii london oo aadka u xabaaltamaan laakiin dee kama dhigna cabdirashiidow garanti uma siinaysa arsenal badin karto sanadka hore laba iyo ka badisay kooxihii london dee kooxihii kooxihii hore maaha waa cusub yahay season cusub waaye koox cusub fresh eh, energy ku jira xidigu waa dagaalamayaan kooxuhu waa xifaaltamayaan marka anigu waxaan isleeyahay inkastoo ay arsenal doonaysa inay ku tartanto horyaalka laakiin hadday rabto inay horyaal ku tartanto waxay ku qasbanta arsenal inay bayso kulamada muhiimka ah oo had hmm. kulamadan fulham oo kale ah. inkastoo london darbi uu yahay haddana arsenal waa ay adkaan kartaa laakiin anigu dee fulham ma dhayalsanayo dee guul ma siin kara arsenal marwalba waxaan isleeyahay kulanku waa kulan adag hmm. dhanka kale hadaan eegna cabdishido united oo runtii leeyahay waxay ka mid tahay kooxaa la taagay oo sanadkan aadka uga liidato iyadoo inkastoo ay kharash badan geliyeen suuqa kala iibsiga xidigo hmm. badan ay soo gateen oo xataa uu kamid ahaa xidiga mason mount hmm. mount waxaa laleeyahay anoo xuna xun iqnina ku dhacday isagoo awalba haatan galab galab ku bilowday horyaalka waxaa waa dhaawaco dee kulankaa wuuba seegayaa Eh, marka markaan eegno kooxda man united waxay u buxuusaa saa ii forest hmm. northam forest kooxaa la dheelsan kara maaha waa kooxaha runtii aada ugu dhawee marka la eego kooxaha top siska waa ay la xifaaltamaan qaar waa ka adkaadaan oo waaba ka badiyaanba marka kulanka galabta waxaan rajeynayaa in hmm. kooxda united laftirkeeda ay culeys dareemi doonto laakiin tobabaree tanhag culeysa saaran wuxuu u baahan inuu guuleysto maadaama wujikabax ula kulmo kulankii hore ee kooxda tottenham hosba oo laba gool iyo waxba loogu awood sheegtay bandhigii united waa bandhig aada u liitay oo runtii aysan loo riyaaqin oo kooxda tottenham si rabta isaga maamrinaysa qadkeeda dhex marka la eego waxay la wareegeen xidigihii khadka dhex waa la waayay waa la isweydiiyey aawa aawa ka dhacay bruno fernandes iyo xidigihii kale ee khadka dhex miisa maanta oo kamid ahaa iyo xidigaha kale ee kooxda united casemiro laftarkiisa oo aada loo ammaan jiray dhihi jiray kulamada united ee hmm. adaga ciyaareysa waa lagu baxsan jiray kulanka hadda waa waxbaa ka dhacay de lamaba arag marka markaan eegno kooxdan northern forest lama dhayilsan karo aan waxaas leeyahay hadde united waba ka adkaan kartaaba haddii aan garoonka old trafford ugu ciyaarin aad old trafford lagu ciyaaraya laakiin haddii old trafford ugu ciyaaraya xoogaa rikoorkaas waa iska fiican yahay is leeyahay ka haysato kooxda united marka la joogo kulamada garoonkeeda ku ciyaarayso mm. waxaan ognahay season karo dhibcaha ugu badan inay ku qaadato garoonkeeda old trafford iyo guusha ugu badan xataa ay ku gaarto laakiin kulamada ay ku dhibantaha kooxda ee unitedka waa kulamada ay ku ciyaaraysa aweyga banaanka oo haatan tottenham ay weji kabax kala soo kulantay garoonka london stadium oo looga soo adkaaday marka si guud ajurshid waxaas leeyahay united laftirkooda dagaalami doontaa maadaama dee xidigu laftirkooda aada loo canaantay loo dhaliilay kulankii bandhigoodii haatan tottenham laakiin haddana marka la eego xidigaha kasii dhaawacan iyo kooxda niidjab inuu ka muuqdo marka la eego kulamadii ama kulanka udambeeyay guuldaradii kasoo gaartay eh, haddana waxaa la leeyahay norton forest oo iyadan la dhayalsan karin ciyaar adaga meesha ka dhici doonto ana waxaa laakiin barbaran geli doonaan united iyo everton forest labadaba waa fulham iyo arsenal anigu barbaran ku saadaaliyaa aad iyo aad inkastoo arsenal aan ka sheekeysana laftiga is dhihi kara marka la eego foomka ay ku jirto xoogaa guul u dhowdaa haddii la dhaho guul ahaan xoogaa arsenal u dhow laakiin united markaan eega qaabkii bandhigeeda tottenham eh, runtii waxaa isleeyahay kulankii wolfis bandhigeedu ma fiicneen oo qaladaad ay galeen eh, eh, marka la eego garsoorayaasha officialska oo v ka joogay oo xataa qaarkood lagu ganaaxay inaysan xataa garsoorin kulamadii hore ayaa markaa waxay keentay in kooxdu ay guul ku gaarto taariikh hore laga diiday kooxda wolverhampton warriors marka iyadoo galabgalab kulankaas ku badisay kulankii labaad weji kabax la kulantay kulanka newton forest waxaa islenahay dee waa laftirkeeda galabgalab kale ka dhici doonto ama barbaray geli kartaa waa cabdicasiis siciid beereed ayuu kaasi awel waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha doorka enan On kulanka man united oo ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta nottingham forest waa koo iyo tobanka galabka weeyaan iyadoona man united garoonkooda ay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta nottingham forest labadii kun ugu dambeeyey ama kulankii ugu dambeeyey man united garoonkooda ay ku badiyeen kulanka ah waxay doonayaan kulankii labaad inay badiyaan ay garoonkooda haddaba man united xidigo ayaa ka dhaawacaan mount ayaa kulanka aanan ciyaari doonin iyadoona kooxda kubadda cagta man united waxa weyaan kulanka lagu soo bilaabi doono christian ericson sidoo kale casamiro iyo brur fernandes halka jordan sancho antony irash laakiin lakushubo maqayan kulanka oo waxaa leeyahay kulanka ma ciyaari doono halka alexander martins faren iyo waliba eh, dailot ay ciyaari doona kulanka haddaba ma united xidigo aad aad u khatar badan ayaa ka maqan iyadoona holand kulankan uusan ciyaari doonin waa kulanka dhowaan waxaa laleeyahay todobada soo socda ayuu holand ciyaari doona iyadoona kooxda kubadda united shantii kun lagu dambeysay oo ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo notan forest ay ka badanayeen mar labaiyo waxba mar labai waxba mar saddexi waxba mar aad marka way ka adag tahay kooxda kubadda cagta united kooxda nottingham forest waynu arki doona hadii kulanka galabka ay garaaci doonaan nottingham forest kooxda kubadda cagta united weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan dhegeystayaal haddiinu eegnaa wararka suuqa kaliibsiga kuwa ugu waaweyn haddiinu eegno maxamed saalax muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada qabsaday in uu isaga tagi doono kooxda kubadda cagta liverpool laakiin tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool waxa uu ka hadlay arinta ku saabsan maxamed saalax iyo hadii uu doonayo inuu ka tago kooxda kubadda cagta liverpool iyo hadii uu joogayaba haddaba suurtagal ma tahay in maxamed saalax uu ku biiro kooxda kubadda cagta al itixaad oo ay ku sugan yihiin ciyaartooy waaweyn oo aad iy aad u khatar badan karim bizemana uu ka mid yahay haddaba yordan colob oo shalay warbaahinta la hadlay waxa uu yidhi mar koowaad maxamed saalax iib maaha wuxuu leeyahay maxamed saalax iib maaha waxa uu noqon doonaa mid ka mid a ah ciyaartooydeena ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan sidoo kale waxa uu yidhi maxamed saalax markaynu eegno xilli ciyaareedkan waxa uu sii joogi doonaa halka boqolkii boqol waan huba laakiin maxamed saalax waxaa loo soo bandhigay mushaaraad aad iyo aad u badan oo ka badan christiaano ronaldo hadda ninka ugu mushaaraadka badan kooxda kubadda cagta liverpool waa haweeyaan maxamed saalax waxaan laga dhigi doonaa ninka mushaaraadka ugu badan dunida haysta oo la siin doono hadii uu ku biiro kooxda kubadda cagta alitixaad ee sacuudi arabia ka dhisan maxamed saalax tanii markii kusoo biray kooxda kubadda cagta liverpool waxa uu yahayba mid ka mid a ah ciyaartooydii ugu wanaagsaneed kooxda kubadda cagta liverpool isagoodana kooxda kubadda cagta liverpool uu dhaliyey goolada gaaraya ah boqol gool sidoo kaleetana uu caawin u sameeyey toddobaatan lix gool sidoo kaleetana waxa uu ka goolal badnaaday ninka lahado kabtan stephen jerard oo muddo kabtan u ahaa kooxda kubadda cagta liverpool haddaba maxamed saalax waayihiisii kooxda kubadda cagta liverpool haddiinu eegno waxa uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta liverpool sanadka markuu ahaa iyo xilciyaareedkiisii ugu horeeyey waxa uu kooxda uu u saftay kontonlabo kulan afartaniyo afar gool ayuu dhaliyey afariyo goolna ugu caawiy xil ugu horeeyey rikoor ayuu sameeyey kaasi oo soddon lix kulan horyaalka bremberliga u ciyaaray soddon gool uu dhaliyay toban goolna ugu caawiyey sidoo kaleeto xil ciyaareedkiisii labaad waxaaaaakii xil ciyaareedkaas labaatan todoba gool ayuu dhaliyey koo iyo caawin ayuu sameeyey xil ciyaareedkii sagaal iyo markii horyaalka ay guuleysanayeen kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan saddex iyo labaatan gool ayuu dhaliyey sameeyey saddex toban goolna caawin ayuu sameeyey xil ciyaareedkii kdiikiina soddon iyo kow gool ayuu markaas dabcan u dheliyey xil ciyaareedkii horena waxa weeyaan soddon iyo kow gool ayuu dheliyey isagoona markaa xil ciyaareedkan la rajeynayo inuu sii joogi doono laakiin waxaa leeyahay mow saalax wararku ay sheegayaan inuu bixi doono haddaba haddii uu ku biiro koox kubadda cagta alitixaad mow saalax waxa uu noqon doonaa xidiga ugu mushaaraadka badanba sida aan hore usoo sheegayba laakiin maxamed saalax isagu ma doonayaa inuu baxo waxaa leeyahay maxamed saalax wararku waxay sheegayaan in uu doonayo sababta tahay ninkan maxamed saalax la yidhaahdo dadiisu hadda waa soddoni kow sano jir waxa uu dhashay shan iyo juun labadii ninkan wadanka masar kasoo jeeda waxa uu doonayaa inuu ka tago kooxda kubadda cagta liverpool sababtee tahay waxa uu haystaa fursad maadaama ciyaaryahaanka mar weliba uu kulyoodo inuu fursadu ka faa'idaysto waxaweyaan weligiis ama waxa weyaan markiiba waa janis weyaan janiskana waxay ku wanaagsan tahay in markaa eh, laga faaideysto ayuu leeyahay eh, qaar ka mid ah eh, mas-uuliyiinta maxamed saalax markaa dabcan doonaya inay markaasi dabcan uu tago kooxda kubadda cagta al itixaad haddaba kooxda kubadda cagta roma kii ayaa eh, liverpool waxaa ninkaa ay kusoo heleen maxamed salah milyan haddana waxaa leeyahy koxda kubadda cagta liverpool boqol iyo ayaa la siinaya xataa liverpool fursad fiican ayay u tahay sababtay tahay ciyaaryahaankan maxamed salah waxay ku helayaan lacag dhan boqol iyo marka wararku marka waxay sheegayaan ninka uu tegi doonaa inkastoo yurden colob uu sheegay ninkan inuusan iibaheen laakiin kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaaba al itixaad ayaa iminka badoonaysa iyadoona kooxda kubadda cagta elitixaad sanadkan ay doonaysa in ciyaartooy waaweyn ay markaasi hal meel ay wada dhigaan oo ay markaa keensadaan iyadoonaynu ognahay in ciyaartooy waaweyn ay joogaan haddaba kooxda kubadda cagta liverpool maxaa dan u noqon doona hadii ciyaaryahankan uu ka baxo yaana lagu bedeli karaya ciyaaryahankan haddaba maxamed saalax kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan waa kulankii hore oo kooxda kubadda cagta badmouth ay ku garaacayeen liverpool toddobaadkii hore sagaaliyo tobanka agosto markaasina gool ayuu dhaliyey isagoona ah, goolkii chelsea kulankii laba todobaad ka horna uu ku caawiyey maxamed saalax booskiisi ma la buuxin karaa dad badan ayaa isweydiinaya iyadoon aynu ognahay koox kubadda cagta liverpool inay joogaan xidigo sida diego jota luis dias godi gegbo sidoo kaletana weerarka markaynu eegna ciyaaryahanka darwin nunis uu joogo sidaas ay tahana kooxda kubadda cagta liverpool garabkan bidix oo uu ka ciyaaro kooxda kubadda cagta ama uu ka ciyaaro maxamed saalax garabka midig weeyaan marka waxaa leeyahay booskiisii ma la heli karaya inkastoo ninkan eh, lugtiisa bidix ay tahay laakiin garabka midig ayuu ka ciyaara booskiisii yaa la leeyahay xilli ciyaareedkan waa uu bedeli doonaa mar dad badan ayaa isweydiinaya waxaa leeyahay darwe nunis booskaasi ma gali karaa sidoo kaleet waxaa leeyahay eh, ciyaaryahaanada kaleeto ma samayn karayaan oo luis dias booskaasi ma buuxin kara inkastoo luis dias uu ka mid ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda liverpool laakiin xilli ciyaareedkan waxaa leeyahay liverpool way ku adkaan doontaa in ay gacanta ku dhigaan ciyaaryahaanka maxamed saalax bedelkiisii marka liverpool waa sababtay u diidantahay liverpool waxay leedahay ciyaaryahaankan ma doonayna inaynu fasaxno laakiin maxamed saalax qudhiis wuxuu doonaya inuu joogo laakiin wararka waxay sheegayaan in ciyaaryahankan ugu dambeedtii sacuudi arabiya uu ku beeri doono muddooyinkii ugu dambeeyana social media waxaa qabsaday haddii liverpool ay fasaxaan maxamed saalax bedelkiisiyay u keysan doonaan iyadoo wararku qaar ay sheegayaan in ciyaaryahanka coman la yidhaahdo oo u ciyaara kubadda cagta bayr munij oo kooxda kubadda cagta liverpool gaal ahaan yordan colob uu inuu dalbada ciyaaryahankaas intaan la xirin suuqa kaliibsiga suuqa kaliibsiga toddobaadkan ayaa ugu dambeeya marka toddobaadkan gudihiis waxaa leeyahay mucjisooyin ayaa dhici doona Eh, dhan kaleetana isla wararka suuqa klibsiga hadii eegna koxda kubada cagta united weli suuqa klibsiga ku jiraan waxaa laleeyahay booska lukashow ay doonayaan xidig amrabaad qaadka dhexe ay doonayaan sidoo kaleeto waxaa leeyahay koxda cagta united ciyaaryahaan adig ugu saddex ciyaartooy doonayaan siduu warku ay sheegayaan haddaba kooxda cagta united maxay u baahan tahay si xil ciyaareedkan u noqoto koox dagaalanta ama koox markaasi oo horyaalka bermuli ku dagaalanta waxaa loo baahan inay keensadaan ugu yaraan saddex ciyaaryahaan hal difaac oo qadhaxa sidoo kaleetana markii la eegana ciyaartooy kale wambisaaka buskiisi iyo lakushow oo weynaa saddex ciyaaryahan laakiin amrabaadna waxaa leeyahay way doondoonayaan oo aad iyaad ay u doondoonayaan sidoo kaleetana haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool iyagu naftirkooda xataa sigoo kalibsiga ay ku jiraan oo markii la eegana weli waxay baadigoobayaan ciyaartooy qadaxa oo waxaa leeyahay ciyaaryahan qadax ay doonayaan nuwiraan inay gacanta kusoo dhigaan Eh, dhanka kale tan kooxda kubadda cagta macity mathias nunes iyo doonaya inay gacanta ku dhigaan mathias nunes waa mid ka tirsan ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubada cagta wolfis nunes waxaa la aaminsan yahay inuu ka ciyaari karo lambarka diishaha ama lambarka tobanaad waxaa leeyahay booskaasi boos griffin dubruni maadaama dhaawac uu yahay mathias nunesna waxaa leeyahay ciyaaryahaankan wuxuu ku beeri doonaa kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo liverpool koxda kubadda cagta macity mancity waxay todobaadkan eh, bilowgiisii ama todobaadkii hore gabagabadiisii ay gacanta ku dhigeen ciyaaryaanka reer dukow dukow waxaa la siiyey lambar kooiyo tobanaad weli markaa mancity waxay doonayaan laba ciyaaryahaan ama hal ciyaaryahaan inay qadkooda dhex kusoo daraan dhanka chelsena tababaraha koox cagta chelsea ee marushia bujentino waxa uu ka hadlay suuqa kaliibsiga wuxuu leeyahay waxaan u baahannahay goolkiiber sidoo kaleet waxaan u baahannahay uu leeyahay inaynu soo qaadano ciyaaryahaan weerarka ka ciyaara ama lambarka diyeeshaha marka chelsena weli hal ciyaaryahanay doonayaan halka arsenaalna waxa weyaan suuqooda kalibsiga weli uu jiro iyadoona leeyahay wararku qaar waxay sheegeen difaacay soo qaadan karayaan inkastoo tim yuusuf uu kulankan uusan ciyaari doonin ay la ciyaari doonto kooxda kubadda fulham arsenal iyadoona kooxda kubadda arsenal uu ka dhaawacan julian tember sidoo kale gabriel ayaa ka bixi doona oo difaac dhex ka ciyaara marka wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal weli suuqa kalibsiga ay ku jiraan dhanka kale tan haddaynu eegnana kooxda kubada cagta ee barcelona wali suuq klibs ay ku jiraan barcelona iyaguna waxaa laleeyahay kanseel ay soo qaadan doonaan halka real madrid-na weli waxa weeyaan suuqooda uu xirmay tobabaraha kooxda kubadda cagta real madrid waxa uu shaaca ka qaaday carlo angelotti in suuqa kooxda kubadda cagta real madrid iminkanba uu xiran yahay dhanka b s g iyo weliba real madrid-na arinka kelin imbabe mucjiso ma dhici doontaa oo kooxda kubadda cagta real madrid kelin imbabe ma soo qaadan doontaa waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta real madrid waxaay u gaban tahay arinka kelin babe oo waxay doonayaan suuqa markuu dhammaado waa intuusan dhamaan weyaan dhiidlan dheyga markii la gaaro maalinta madambeysta ah in dalabka ugu horeya ka gudbiyaan milyan si ay usoo qaataan ciyaaryaanka kelinimbabe kelinbaben waxa uu diidan yahay inuu hal sano heshiis uu saxiixo kooxda kubadda cagta b h sii joogo b g waxa ay gacanta ku dhigi doonaan saacadaha soo socda ciyaaryaanka layihahdo colomeni oo ka tirsan kooxda kubadda cagta b gn waxay gacanta ku dhigi doonaan ciyaaryaanka layihahdo colomeni oo kooxda kubadda cagta interact frankford u ciyaara marka waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta b h haddii soo qaataan waxaa la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b h ee doona keni mbabe haddii uu diido in heshiis u saxiixo maadaama xil soo socdo uu fariihu noqon doono السيستم غير شوقي waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiintana ayaa kusoo gabagabayna barnaamijkan barnaamijka saxigan ala kulanti